bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo shanaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay nimankii mutakhalafiinta ahay oo qaswadii tabuuka ka hadhay gaar ahaan qolooyinkii munaafiqiinta ahay oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu aadaayay qaswada tabuuka u yimaadeen oo cudur daarteen marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam cudurdaarka ayuu ka aqbalay isagoo markaasi arrintaas ka sameeyey ijtihaad isaga xaggiisa marka waxaa soo degay ayadoo arrintaasi lagu canaananayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahayna rasuulkiisa aad iyo aad oo u dhowraayo cafiga uu hormariyey si qalbigiisa loo dejiyo ayaa alla waxau soo dhahay alla waa ku cafiyow dhah ilaahay ee maxaad uga idantow dhahay nimankan takhallufka maxaad uga tegi weysay ilaa ay kaaga caddaanayaan kuwa iimaankooda ambase cudurdaarkooda ku sheegaaya kuwa kaadibiintana aad ka ogaanaysid oo ay ka kala baxayaan marka maadaama nimankaasu cudurdaar ay weyddiiyeen ay rasuulka calayhi salaatusalaam ka idan weydiiyeen inay jihaadka ay ka harhaan dadka wanaagsan waxa ay yihiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u sheegaya alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala laa yasta'dinuka kaa'idan weydiin maayaan alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya bilaahi alle iyo walyoomi yoomkii al oo dambe rumaynaaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala laa yasta'dinuka kaa'idan weydii maayaan inay takhallufaan oo jihaadka ay ka haraan alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya bilaahi alle iyo walyoomi yoomkii al aakhira oo dambe takhallufkuwaasu kaa'idan weydii maayaan inay haraan kuwa ilaahay iyo yowmulaakhir rumeeyowdha ilaahay subxaanahu watacaala inay jihaadka ay ka haraan kaa'idan weydiin maayaan laa yasta'dinuka kaa'idan weydiin maayaan alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya bilaahi alle iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambo an yujaahiduu can an yujaahiduu inay jihaadaan kaa'idan weydiin maayaan biamwaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan iyo wa anfusihim naftooda ay ku jihaadaan maalkooda iyo naftooda inay ku jihaadaan dadka mu'miniinta oo iimaankooda uu dhabta yahay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ee maalkooda inay ku jihaadaan kaama idan weydiinayaan wallaahu allana ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala caliimun allihii ku cilmila weeye bilmuttaqiina kuwa muttaqiinta oo alla ka baqaayo ilaahay waa ogyaha subxaanahu watacaala oo adbiyaahay addoomankiisu waa u kala soocan yihiin marka kuwa ayaga kuwaas cagsigooda aha ilaahay haddana nooga warramayaa oo idan weydiiska markaasi samaynaya inay rasuulka calayhi salaatusalaam ay ka haraan allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala innamaa in kaleeto maahine yasta'dinuka waxaa kaa idan weydiinaya fi takhallufi caniljihaadi weye jihaadka oo laga takhallufoo laga hadho waxaa kaa idan u dha ilaahay alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaahi alle iyo walyowmi yoomkii alaakhir oo dambo marka hadda dadka rasuulka calayhi wasalaam jihaadka ugaga haraaya waxaa alla ku tilmaamaya subxaana watacaala inaysan iimaan lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwa raacaaya oo meel allaala meesha u baxa u raacaaya oo diyaarka u ahna inay mu'miniin yihiin ayaa ilaahay subxaana watacaala labadan aayadood noogu kala sheegayaa marka waxaa laga qaadanayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uu la soo diray oo risaale iyo dacwo ah oo alla raalli uu ka yahay qofki waxaa weeye maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku raacaysaahu inay tahay qof mu'mina qofki waxaa weeye aan ku raacayna inaysan maaragtay mu'min aysan hayn aysan iimaan lahayn baa ilaahay noo sheegaya markaasuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala innamaa in kaleeta maahana yasta'dinuka waxaa saa'idan weydiinaya alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle iyo walyowmi yoomki alaakhiri oo dambo oo warsaabad ay shakisow dhah ilaahay quluubuhum laabtoodu laabtooda haddana waxaa weeye diinta ay shakisay wartaadad ay shakisow dheh ilaahay subxaana watacaala quluubuhum laabtooduna ay shakisay hadda waxaa weeye rawdki ayaa waxaa lagu isnaadiyey qalbigaa loo isnaadiyey maxaa yeele qalbiga ayaa maxalkiisa ahaa layidhi sida waxa weeye qalbigu maxalul iimaan walmaxrifa u yahay ayuu shakiga iyo shirkiga iyo nifaaqana maxal ugu yahay oo qofna qalbigiisu shaki ou diinta ka qabo iyo mushriknimo iyo waxa weeye munaafiqnimo ayaa qalbigiisu maxal u noqonaya qofna waxa weeye iimaanka iyo macrifada iyo ilaahay rasuulkiisoo la rumeeyoo la jeclaado ayaa qalbigiisu maxal u noqonaya dadka ayaaba labadaas qaybooda wartaadad ay shakisow dhah ilaahay subxaanau watacaalaa culuubuhum laabtooda ay shakisay diinta shakisay kuwaas weyow dha ilahay kuwa kaa'idan weydiinaya lahum kuwaasow dhah ilaahay subxaanau watacaalaa fii raybihim shakigoodaasowdha ilaahay yataradaduuna kuwa ku noqnoqonaya weye soom kuwaasow dha ilaahi subxaana wa tacaala takallufka jihaadka ay ka hadhaan kaa'idan weydiinaaye ilaahay ee yoomul aakhirna aan rumaysnaynin fii raybihim shakigoodaasw dha ilaahay oo qalbi ugaga jira ayay yataradaduuna ku noqnoqonaanow dha ilaahay shakigoodaasay ku noqnoqonayaan macnaha waxaa laga wadaa yataxayaruuna way ku wareegsan yihiin oo adduunyada intay joogaan waxay ku sugan yihiin taxayur ayay ku sugan yihiin wareeray ku sugan yihiin ayagoo sidaas taxayur ugu sugan ayaa adduunyada laga wadaa kolkaas ayaa waxaa weeye cadaabkii ilaahay la geynayaa walow goor araaduu ay dooni lahaayeenow dha ilaahay alkhuruuja bixidow dha ilaahay inay ku raacaan hadday dooni lahaayeen la acadduu waxay u diyaarsa lahaayeen lahu khuruujkaasow dha ilaahay ciddatan uhda ayay u diyaarsa lahaayeen walaakin kalkeede karihallaahu alla ayaa nacayow dha ilaahay inbicaasahum bixitaankooda ilaahay yaa nacay fasabbadahum dabeedna ilaahay waa wehsigeliyey wa qiila waxaana loo dhahay uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fafadhiya micgooda la fadhiista ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka waramayaa ayadoo aayaddan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tasliyo loogaga dhigaayo oo laga sabar gelinaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigana loogaga dejinaayo nimankaa munaafiqiintaa bixid aantooda oy nabiga ay raacaan maxaa yeele ilaahay wuxuu ka waramayaa bixidooda wax faa'iidaa iyo wax maslaxaba inayna ku sugnayn markaa diilayaanagu waa lagu dagaalay takhalluskii markaas u idnay haddana kaana aleyhi waa sidaa la yidhaahdo cataabka rasuulka calayhi salaatsalaam idanka lagu oo u idnay lagu dagaalaa leeyahay waxaa weeye innamaa huwa liajli idhaari xaalihim weeye wa fadiixatihim waxaa la rabay keliyahaa layidhi in xaaladooda la daahiriyo oo la saleexeeyo keliyahaa la rabaa layidhi oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay nebigiisa u dhahaya waxaa kugu habbooneeday cadamul idnin lahum weye inaadan u idmin takhallus si waxaa weye xaalkooda oo u daahiro u muuqdo weye maxaa yeele qaraa'imtu waxaa la yidhi waxay tusisaa oo ayaga ka imaanaysa waxay ku tusinaysaa inaysan doonayn khuruuj oy maaragtay jihaadkiisa ilaahay u baxaan weye taasna waxaa caddaynaya ta'ahub la'aantooda diyaargarow aantooda maxaa yeele qofkii jihaad doonaaya ama howl wanaaga inuu sameeyo doonaaya waxaa laga helaa diyaar garow baa laga helaa alla markaas wuxuu dhahay walow goor araaduu ay doonaayaanuh ilaahay hal khuruuja bixidowdha ilaahay macaka ay baxaan laa adduu waxay u diyaarsa lahaayeen low khuruujkaasowdha ilaahay ciddatanowdha ilaahay wax la diyaarso macnaha uhgan ayaa laga wadaa waxaa laga wadaa aaladii oo lagu dagaalamayey iyo zaadkii iyo wax allaale wixii jihaadka loogu baahnaay ciddadu taas weeye waxaasay diyaarsa lahaayeen walaakin kalkeeda ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala karuhallaahu alla ayaa nacay oo diidayow dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ilbicaasahum bixitaankooda ilaahay subxaana wa wuxuu wuxuu kahdayow diiday inay baxaan nimankaas oo ilaahay khuruujkooda maba dooninba mar haddaan ilaahay dooninne waxay samayn karaan lama ah fasabadahum dabeedna ilaahay waa wehsi geliyo ilaahay kasal ayuu ku riday nimankaas waqiila waxaana loo dhahay oo xag ilaahay looga yidhi oo loo qadiray uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fafadhiya micgooda la fadhiista dadka maaragtay lucafada iskala jiraa layidhi almarla wanisaa wasibyaan weeye waxaa weeye dadka jiran haweenka caruurta iskala jira hadda udhihiddaan waa san horuu sheegeyne qadar ilaahay horay u qadara waa azaliya waaye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa hadda waxa weeye haddii ay baxaan inayna faa'iido keenayn oo takhallufkooduba uu khayr ahaayaa ilahay ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa low goor kharajuu ay bixi lahaayeen fiikum dhexdiina ay ku bixi lahaayeen munaafiqiintaas maa zaaduukum idinma ziyaadiyeen ilaa khabaalan fasahaad mooye ayuu dha ilaahay low goor kharajuu ay bixi lahaayeen un ilaahay fiikum dhexdiina ay ku bixi lahaayeen maa zaaduukum idinma ziyaadiyeen ilaa khabaalan fasaad mooyaane fasahaaday idin siyaadi lahaayeen oo waxa weeye dadka mu'miniintaa ayay khudlaan dhagar ay ku samay lahaayeen wala ow lacuu waxayna u degdegi lahaayeen ow ilaahay shalaalakum fasaadkiinay u degdegi lahaayeen walow lacuu waxayna u degdegi lahaayeen u ilaahay ilaacu macna alisraac weeye khilaalakum fasaadkiinu ilaahay ah, dhexdiina inay ka shaqeeyaan oy isku dirodiro iyo namiimo ay ka sameeyaan oy dadka muslimiintaa ay fasahaadiyaan arrintaasay ka shaqay lahaayeen maxaa yeele munaafiq faa'iide uu leeyahay madi yabquunakum xaal ay idinla dalbaayaan ow ilaahay alfidnata fidna idinla dalbaayaan yabquunakum xaal ay idinla dalbaayaan ow ilaahay subxaana wa tacaala yadlubuuna la kumeeya alfidnata fidnow ilaahay fidno ayay idinla raadinayaanoo waxay rabaan biilqaa'i ilcadaawati baynakum weye inay dhexdiina cadownimo ay dhigaan saasay doonayaan maxaa yeele munaafiqiintu waxay ka shaqeeyaan dadka wanaagsan oo mu'miniinta inay dhexdooda cadaawo dhigaan oy isu xumeeyaan arrintaas kaliya ayaa shaqadooda ay tahay mee marnaba khayr kama shaqeeyaan marka dhexjoogga muslimiinta ay dhex joogaan wax faa'iidaaha u leeyihin ma jirto marka ilaahay buu yidhi subxaana wa sidna idinla dal baan idinla raadinayaa haddana ilaahay buu yidhi wafiikum waxaa dhexdiinna samaacuuna kuwa maqlid badan lahum ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaalaa munaafiqiinta ama kufaarta u maqlid badan marka hadda lamiirkan waxaa laga yaabaa haa layidhi ah, in loo celiyo markaasi waxaa weeye kufaarta loo celiyo ama munaafiqiinta loo celiyo marka hadda waxaa laga wadaa haa layidhi wafiikum samaacuunadan jawaasiis oo ayaga kamida oo munaafiqiinta kamida ayaa idinku jira oo akhbaarta waxa weeye idinka dhegaysanaya islamarkaasina waxaa weeye dadka kufaarta u gudbinaya weye ilaahi wuxuu yidhi wafiikum waxaa dhexdiinaa samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilkufaari gaalada wax u dhegaysi badan maa yaquuluuna weeye markaasi simaaca qabuulin weeye wafiikum dhexdiina waxaa ku sugan ow dha ilaahay samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilkufaari kufaarta wax u maqli badanoo gaalada kuwo wax u dhegaysta ayaa idinku jirow ilaahay oo waxa weeye waxaa laga wadaa jawaasiis oo ayaga kamid ah oo waxa weeye dadka muslimiinta kudhex jirta wixii markaasi akhbaar ka helaana gaalada u gudbinaaya ah, marka hadda sidaas waa la yidhaahdaa amase hadda waxaa laga wadahaa layidhi wafiikum samaacuuna lahum waxaa laga wadahaa layidhi kuwa maaragtay alucafaau liimaan weye oo qalbigooda uu laciif yahay marka maxay noqonaysaa wafiikum waxaa dhexdiina ku sugan mu'miniinow samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilmunaafiqiina munaafiqiinta maqlid badan maxay noqonaysaa waxaa weeye dad cafaa'ul iimaana ah oo iska masaakiin ahaa jira oon iimaankoodu qawi ahayn oo munaafiqiintu waxay dhegaysanayaan maqlaayo dhibaha u raaricinaya oo markaasi u malaynaayo inay niman saxaba iska yihiin oon munaafiqiintaba aqoon u lahaynba maxaa yeele dadka waxaa jira dad oo qaldan u arka inay iska fiican yihiin oo hadday wax ka dhegdhegaystaan u arkaayaba waa fiican yihiin ku dhahaayo ilaan waxaa weeye aqoonta ayaa ku yar iyo fahamka iyo dadkan meesha ay ka soo jeedaan taasna waa la dhihi karaao wafiikum waxaa idinku sugan mu'miniinow oo mu'miniintiina kamida weeye laakiin waa kuwa lucafaa'ul iimaana samaacuuna kuwa maqlid badan low munaafiqiinta maqlid badanoo waxay sheegaayeen dhigaha u dhigaayo oo u malaynaaya inay waxay sheegayan ay yihiin wallaahu allow dha ilaahay caliimun alleh ku cilmile weeye bidaalimiina daalimiinta ilaahay kii ku cimli weyn ilaahay daalimiinta wax kasta ha sameeyaane caalim ayuu ku yahay alla subxaana watacaala waxa ay samaynaan ilaahay waa soo bannaan dhigayaa markaasaa ilaahay subxaana wa uu ku falleexaynayaa laqad xaqeeqaha ayuu dheh ilaahay ibtaquu way dalbeenow dheh ilaahay laqad xaqeeqaha ibtaqow way dalbeen alfidnata fidno ayay dalbeen min qablu hadda ka horow dha ilaahay oo hadda markaa hadda sabuuka aad aadaysid fidnada ay dhigeen uguma horayso waxa weeye sidna markaan ka hor ayuu sameeyeen ow dha ilaahay waqallabuu laka way kuu gedgediyeen saydka maxamedka ahow al umuura umuurtay kuu gedgediyeen xataa jaaa alxaqu xaqi intuu ka yimaado oo wadaahara uu ka daahiro amrullaahi ileyhi amarkiisii walxaal hum ayaguna kaarihuuna kuwa kaanay yihiin dhacdadatan hadda munaafiqiinta ka dhacdayoo qaswada tabuuko inayna bilaa ugu ahaynin oy dhacdooyin fara badanoo kalentood rasuulka calayhi salatusalaam iyo asxaabtiisa inay lugooyaan oy dhibaato u geysaan ay isku dayeen ayaa alla subxaanau watacaala nooga warramaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala laqad xaqeeqee ibtaqow lfidnata fidno ayay dalbeenow ilaahay ibtaqow lakal fitnata weeye fidnay kuu raadsiyen sayidka maxamedkaahow min qabla hadda ka hor u dha waxaa laga wadaa awalu maa qadimta almadiinata weeye madiina markaad soo gashay bilowgeedii markaasay xataa waxay isku dayeen fidno weeye inay macnaha waxa weeye ay dhibaato ay kuu geystaan markaasayba isku dayanu ilaahay markaasi waxaa weeye hadda uguma horayso markaad madiine soo gashaba munaafiqiintu sidnay hore ka bilaabeen maxaa yeele munaafiq diin ma doonaayo waqallabuu laka waxay kuu gedgediyeen ow dha ilaahay al umuura umuurta ajaalufikra fii ka weye fikir ayay markaasay gedgediyeen say kuu dhagri lahaayeen oy kuu khadeecay lahaayeen diintaadana waxaa weeye ay u bufi lahaayeen saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xataa jaaa alxaqu yowdha ilaahay xaqi intuu ka yimaado xataa jaaa alxaqu xaqi intuu ka yimaado oo nasriga ah weye oo ad nasri ilaahay kaa siiyey markaasi quufatiina ay gelisay arrintaas wadahara uu ka daahirowdha ilaahay amrullaahi ilaahay amarkiisina uu ka daahiro amarkii alloo diinka ilaahay ah oo ka cidoobo walxaalum ayagune kaarihuuna kuwa kahanaya oo nacaya ay yihiin maxaa yeele diinta islaamka inay kor u kacdo munaafiqiintu ma doonayaan marka waxaa laga wadaa fadakhaluu fiihi daahiran weye islaamku way iska soo galeen daahirka ayagoo kaliya muujisanayo qalbigana uusan ka jirin ilaan waxa weeye meelay aadaan ma yaqaaniin diintina ma doonayaan markaasi waxaa weeye diintii daahirkaasay ka galeen qalbigana uwa jirto maxaa yeele mar hadday diinta way istaagi karin inay markaasi isku dardaraan dadka muslimiinta arrintu saasay keento dha ilaahi subxana watacaala wa minhu munaafiqiinta waxaa ka mid awdha ah ilaahi man duul yaquulu ku qowlaayo idan lii idan maxamedow takhalluf walaa tabtinii hana ifidnaynin saas ayuu leeyahay alaa hooy ayuu dheh ilaahay filfidnati fidnadiiyay saqaduu ku dhaceen wa inna jahannama naarta jahannamane la muxiidatun mid koobta weeye bilkaafiriina kaafiriinta ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa minhu munaafiqiinta waxaa ka mid ah min duul yaquulu ku qowlaayo i'dan lii io idan takhallus iyo idan oo aan iskahara dhahaayo walaa taftinii hana ifidnaynin ninkaas hadda waxaa la sheegay nin munaafiqiinta ka mid ah u ahayo la dhihi jiraa layidhi jadi ibnu qaysina la dhihi jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahay hallaka fii jallaaji banii asfarow dhahay war nimanka la yidhaha banu asfad reer ruumay ahaayeene sowma soo garaacaysidow dhahay inii duusid soo garaaci maysid oo dagaalkaasi wax ka aadi maysid markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi inii innii muqrimun binnisaa'iyow dhahay anigu waxa weeye waxaan ku mamanahay oon aad i aad ugu daranahay nin naagaha aad i aad ugu dirsanaan ah wa akhshaa in ra'aytu nisaa'a bani lasfar allaa asbara canhum ow dhahay faaftatina waxaana ka baqaaya how dhahay haddii aan arko nimanka la yidhaha benilasfar oo reer ruumnaagahoodi inaanan ka sabrin oo aan ku fidnoobo ayaan ka baqayaahe maxamedow halkaasi iiwedin ou nabiga ku dhahaa layidhi alayhi salatu wasalaam munaafiq waxuu ahay aniid ahaa layidhi waxaa ka mid ah hilaal foolxumadiisa ee waxuu diiday baa layidhi mubaayacadii rasuulka calayhi salatu wasalaam maalintii oo taxta shajara eeday oo baycatu ridwaan sanadkii oo lixaad ayuu diiday baa lyidhi oo waxaa layidhi waa dhuuntay baa lyidhi markaasow hashiisa calooshoodu isku qariyaa layidhi nin aad aad iyo aad maaragtay oo akhlaaq ayuu ahay ninkaa marka hadda intay saastaane waxaa weeye waxau daba socdaa dadkii muslimiinta ayuu ku dhex jiraa ilaa hadda waxaa xukumaayo lagu dhaafayaa kelimatu laa ilaaha illa allah muxammadu rasuulullah taasoo aad iyo aad u qiimo weyn ayaa markaasaa lagu dhaafayaa marka ninkaas weye ninka ilaahay uu noo sheegayo wa munaafiqiinta waxaa ka midowdha ah ilaahay man duul yaquulu ku qawlaayo idan lii iyo idan maxamedow takhalluf walaa tabsinii hana ifidnayni ilaahay wuxuu yidhi alaa hooy ayuu dha ilaahay filfidnati fidnaday uu ku dhaceen maxaa yeele takhallufka ay samaynayaan fidno taasaa u howdha ilaahay iyo nifaaq qalbigu uga jira wa ina jahannama naarta jahanamane la muxiidatun kii koobaysa wayowdha ilaahay bilkaafiriina gaalada gaaladana waxaa weeye jahannamaa ku filan oo ku waabaysa laa maxiisa lahum canhaa weye ay uga baxsanayaan ay uga carari karaan ma jirto udha ilaahay jahanamaha iskaga filan maxaa yeele qofkii cadaab uu ka dambeeyo adduunyada wax kasta ha raaxayso wax kasta ha sheegto waxay ku taraysa lama arko in tusibka hadday ku asiibto dha ilaahay saydka maxamedkaawo xasanatun xasana hadday ku asiibto oo wanaag iyo khayr aad heshid sida nasri iyo qaniim oo kale tasu'hum way xumaynaysaa munaafiqiinta dha ilaahay wa in tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiibo shidda kugu dhacdane yaquuluu waxay ku qowlayaan qad xaqeeqee akhadnaa waanu qaadanay amranaa amarkayni oo sidii fiicneedo dadaalkaleed annagu waanu qaadanay markaan ka harnay maxamed min qabl hor ayaan horuu qaadanay leeyihiin wayatawallow way jeesanayaanow dha ilaahay wal xaal hum ayaguna farixuuna kuwa faraxsan ay yihiinoo waxa dhibaatada ku gaarta ay raalli ku faraxsan yihiin ilaahay wuxuu nooga warramayaa cadaawada rasuulka calayhi salaatu salaam ay u qabaan iyo dadka muslimiinta inay cadow yihiin maxaa yeele cadow waa midka dhibaatadaada ku farxa weeye farxaddaada na waxa weeye waa midka markaas farxaddaada u ka naxayaa farxaddaada waa ka naxaa waa wixii adigu aad ku farxaysid waa ka naxayaa waxaad adigu ku faraxdo ayuu ka naxayaa wixii adiga ku dhibaateeyane waa ku faraxsan yahay cadowgaaba saas weeye waa cagfu sadiiq weeye saaxiib waxaa la yidhaahdaa man yafraxu lifaraxika wayaxzanu lixusnika qofka saaxiibkaa markuu yahay waxaad ku faraxdo waa inuu kugula farxaayo waxaad ka murugtana waa inuu kaala murgaayo qof haddowna saas ahaynin waxba saaxiibkaa maaha saaxiibkay wey dhihi mayse haddownan labadaas ahaynin waxa weeye cagsigiisu cadow waayo marka inay cadaawo yihiin baa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi in tusibka hadday ku asiibtowdha ilaahay xasanatun xasano oo barwaaqa iyo khayr ilaahay uu ku siiyo bacdulkhasawaad aad ka hesho nasr iyo qaniimo masalanba tasu'um way xumaynaysaa munaafiqiinta wa in tusibka hadday ku asiibtowdha ilaahay musiibatun musiibee shidda ay kugu dhacdane oo waxaa weeye maaragtay ah hadiimo iyo musiibo kaleentood nooc kasta ha ahaatee hadday kugu dhacdane ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala yafraxuu way ku farxaayaan ah. way ku farxaayaanu dha ilaahay wain tusibka hadday ku asiibto musiibatu musiibo yaquuluu waxay ku qowlayaan qad xaqeeqehe akhadnaa waanu qaadanay amranaa amarkayna yaanu qaadanay bilxasmi xiina takhallafnaa weeye dadaal ayaanu samayna markaan iskaga harnay maxamed meeshaas dhibaatada ay ku gaartay min qabl horay leeyihiin qabla haadihi lmusiiba wey wayatawallow way jeesanayaanowdha ilaahay wal xaalhum ayaguna farixuuna kuwa faraxsan ay yihiin ay ku faraxsan yihiin dhibaatada kugu asiibtay oo kuu dhacday qul waxaa u jira hawdha ilaahay munaafiqiintaas lan yusiibanaa annaga nama asiibaayo ilaa maakii mooyaane kataballaahu alla uu qoray lanaa annaga uu noo qoray qul waxaa u jira hawdha ilaahay lan yusiibanaa annaga nama asiibaayo ilaa maa kataballaahu lanaa wixii ilaahay uu noo qoray maxaa yeele cid walba wixii ilaahay u qora asiibaayo huwa allana u dhahowdha ilaahay mawlaanaa mawlahayni wey ilaahay waa naasirkayni waa midka umuurtayna tawalinaaya ilaahay asagaana maamulaaya waxayna nuu qorina nagu dhici maayaan huwa alla mawlaanaa naasirkayni wey kii noo gargaaraay wey oo amuurtayna maamulaaye wa calallaahi ilaahay korkiisa fal yatawakal ha kala saartaano almu'minuuna mu'miniinta ha kala saartaano saas dhaha rasuulka alayh salaatu wasalaam oo dadka mu'miniintaa hadda wada ku kalsoonaadaan qul waxaa tidhaw dhaadili ilaahu hal tarabasuuna manala koranaysiin binaa annaga ilaa ixdaal xusnayeyni labadii wanaagsaneed muddood mooye wanaxnu annaguna tarabasu bikum waxaan idinla koranaynaa an yusiibakumullaahu alla inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabkaasoo min cindii ilaahkiisa ka ahaaday oo amase biaydinaa gamcahayna ka ahaaday oo ilaahay nagu kiin diro fatarabbasuu korta annaga waxaad adnala doonaysiin ina annaguna macakum micigiina ayaanahay mutarabisuuna mutalabbisuuna kuwo idinla korinayaan erugtiinna ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxay u tiraahdaa waxay u tidhaahdaa hal tarabasuuna miyaad nala koranaysaan ay tantadiruuna weeye inay nagu dhaco binaa annaga ilaa ixda alxusnayeyni ilaa ixda alcaaqibatayni weeye labadi caaqiba midood mooyaane alxusnayeyni oy wanaagsanaayeen macnaha labadaas caaqimo maxay tahay waa nasri ama shahaado weye inaan guul helno on gaalada ka guul helno iyo inaan waxaa weeye shahaado aan helno on shuhada noqono wanaxnu annaguna talabasu bikum waxaan idinla koranaynaa an yusiibakum ullaahu alla inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabkaasoo min cindii ilaahay agtiisa ka ahaaday oo ambase biaydiinaa gamcahayna ka ahaaday cadaabka waxa weeye ilaah agtiisa in samada balaayo idinkala soo degto ama gamcahayna ka ahaatee ilaahay inuu dagaalkiina noo idmo fatalabasuu korka annaga waxaad nala sugaysiin innaa annaguna macakum micigiina ayaanahay nahay mutalabisuuna kuwa idinla koranaayo qul waxaa u tiraw dhaadina ilaahay anfiquu nafaqeeya daacada ilaahay wax ku bixiya low idinkoo adeecaysiin oo amase karar idinkoo kahanaayo anfiquu bixiya xoolihiinna low aan qaayiciina kuwa adeecaayo oo raalligiina oo amase karankaarihiina xaalaytiin kuwa kahanaayo hadda waxay ku joogisaa aayaddan isla ninkaa dalsoomooyin munaafiqaha jad ibnu qays dhihi jiray maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam ayuu wuxuu ku dhaalayay maxamedow qu'uud iyaga inaan iska joogo maalkayga ayaan ku siinayaa markaasa waxaa leeyahay amba waxbaxsha si dhaacaa amba karaahis baxsha lan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo waxaad bixinaysiin ilahi idinka aqbali maayo maxaa munaafiq ilahi waxba ka aqbali maayo maxaa yeele inakum idinku kuntum waxaad ahaateen qooman qoom ayaad ahaateen qoomkaas oo faasiqiina oo faasiqiina inakum idinku kuntum waxaad ahaateen ee wax laydinkaga aqbali layahay qooman qoom ayaad ahaateen qoomkaasoo faasiqiina oo faasiqiina weye amarka meeshaan waxaa weeye bimacna alkhabar weeye faasiqiin baa tii waxna ilahay idinka aqbali maayo marka casarkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casarkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo afaraad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii oo munaafiqiinta ahay sifaadkoodii iyo waxyaabihii ay ku qowlaayeen iyo sida markaasi nabiga calayhi salaatuasalaam ugu radinaya arrintaasoo ilaahay u amra inuu ugu radiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay cadaawadii ay u qabeen rasuulka calayhi salatusalaam iyo muslimiinta ayaa ilaahay noogaga soo waramay oo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaad u tidhaahdaa qolooyinkaas annagana ma asiibaayo ilaa wixi alla uu noo qoray mooyaane inuuna asiibo allana waa naasirkayni kii noo gargaaraayey amuurahaynana maamulaayey ilaahay oo qurana mu'miniinta ha tala saartaano sidaas dheh ayaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam haddana alla wuxuuna soo yidhi waxaad u tidhaahdaa miyaad nala koranaysaan annaga ilaa ixda alxusnayeyni labadii maaragtay yaa wanaagsaneeday caaqibadoodii middood mooyaane oo aheeda markaas inaanu nasri aanu helnoon gaalada ka guulaysanno amaanu shuhaado noqonno aanu shahiidno annagu waxaanu idinla koranaynaa in alla idinku asiibo cadaab oo afkiisa ka ahaadayoo ilaahay subxaanau wa tacaalaa musiibo oo samada idinkaga soo dejiyo iska siin asiir amase annaga gamcahayna idinka ahaadayoo jamcaheenna ilaahay idinku cadaabo annaga ilaahay dagaal noo idmo marka arrintaas iska suga annaguna waanu sugaynaa caaqibadiinna haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala bixiya ayuu dhah ilaahay daacada ilaahay wax ku bixiya idinkoo addeecaayo iyo idinkoo kahanaysiin labadaas wej wejkaad wax ku bixisaanba ilaahay idinka aqbali maayo waxaad bixiseen maxaa yeele waxaad ahaateen qon oo faasiqiina weeye marka sadaqadana aqbalkeedu waxa weye wuxuu ku xiran yahay inuu qofku muslim uu yahay oo mukhlisa uu yahay ayaa la doonayaa nabaddaasna waynu soo marnay ugu dambaysa casarkeeni in maaragtay ay ku soo degtay nin la dhihi jiray jaddi ibnu qays markii rasuulka calayhi salaatusalaam ou ku dhahay iidan lii fil qucuudi waana udhiika maali ou dhahay maxamedow io idan inaan iska joogoon tabuuka ka hadho maalkayga ayaana ku siinayaa marka haddii uu wax bixiyo munaafiqaasu asagoo baaci ha bixiyo asagoo waxa weeye kahanayas ha bixiyo inaan ilaahay waxba ka aqbalayn ayaa ilaahay sheegay marka aayadda aynu meeshaan ka gelayna casharkeenna ilaahay wuxuu nooga waramayaa waxyaabaha diidaaya oo maanic ah oo mancinaaya nafaqadooda in la aqbalo nimankaas munaafiqiinta ayaa ilaahay ka waramayaa ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala wamaa manacahum ow dha ilaahay kama mancinaayow dha ilaahay an tuqbala in la aqbalo minhum ayaga xaggooda nafaqaatuhum nafaqaadkooda waxay bixinayaan ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wamaa manacahu ma reebaayow dha ilaahay subxaanau watacaala oo wax markaasi ka hor imaanaya ma jiraan weeye an tuqbala in la aqbalo an yuqbalana waa la akhriyaa minhum ayaga xaggooda laga aqbalo nafaqaatuhum nafaqaadkooda nafaqaadka waxyaabaha ay bixinaayaan weeye ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane wax kale oo nafaqadooda mancinaya in la aqbalo ma jirtow dha ilaahay laakiin waxa mancinaya waxaa weeye inay alla iyo rasuulkiisa ay ku kufriyeen marka istisnaa waxaa la istisnaa min cumuumi alasyaa ayaa la yidhaha waxay ka dhigan tahay idoo la dhihi tegey maa manacahum qabuula nafaqatihim lishayin min alashyaa'i ilaa lisalaasati umuuri iyadoo la dhihi tegey ma reebaayo nafaqadeeda in la aqbalo shay reebaayo ma jiro oo ashyaada ka mida ilaa saddex amuurood mooyaane saddexda amuuroodna waxaa weeye ilaahay inay ku kufriyeen rasuulkiisa ay ku kufriyeen salaadda ay la imaanayaan ayagoo wehsanaya xoolahooda ay bixinayaan macalkaraahati ay ku bixinayaan marka waxa diidaaya in sadaqa laga aqbalo waa midaasow dha ilaahay ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane wax kale oo mancinaaya ma jirtow dha ilaahay in sadaqadooda la aqbalo ilaa ilaahay inay ku kufriyeen mooyaane iyo wa rasuulihi rasuulkiisa walaa ya'tuuna salaatow dha ilaahay salaadana aysan la imaanaynin ilaa wal xaal hum ayagu kusaalaa kuwa wahsanaya yihiin mooye ayagoo markaasi mutasaaqibuuna culculus weeye maxaa yeele salaadda ma rumaysna marka waxa weeye markay salaadda dukanayaan sidaan ku soo mari jirnay suuratu muusa wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala ayuu dha ilaahay yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila salaadda markay u qumaan waxay u qumaayaan ayagoo cagajiida weeye haddana waxa weeye dadkay isku istusaayaan ee munaafiq waxa weeye ma rumaysno haddii waxa weeye dadka uusan arkayno ma dukanaayo ee markaas wuxuu isleeyahay inaad islaam tahay dadka isku sii isleeyi markaasuu dha ilaahay la imaan maayaan ilaa ayagoo wersanaayo maho cagajiida haddana ilaahay wuxuu idhi walaa yunfiquuna ma nafaqaynaayaan xoolahoodoo ma bixinayaan ilaa wal xaal hum ayagu kaarihuuna kuwa kahanaya yihiin weeye oo nafaqadaas diidaaya weeye maxaa yeela li'annahum yacuduunahaa maqhaman waxay ku tirinayaan xoolaha ay bixinayaan oo nafaqada ah wax laga meg dhowday mid ay ku tirinayaan li'annahum laa yarjuuna calayhaa sawaaban weye walaa yakhaafuuna calaa tarkiha ciqaaban alay maxaa yeele kama baqaayaan baa la layidhi inay maaragtay ay ka tagaan nafaqadaas kama baqaayaan baa layidhi tarkigeeda in la ciqaabo oo haddii aad iska daysiin waxaan aad bixinaysiin waa laydin ciqaaba ayaa kuma jirto haddana waxa weeye sawow kuma rajaynayaan taasaa waxay u keenaysaa inay wax bixiyaan ayaga oo kahanaya nimanka marka noocaasa waxaa la arkayaa baa layidhi ayagoo xagga adduunyada markii laga fiiriyo dadka ka cayilan oo ka buuran oo waxa weeye ka dhaqaalo badan oo ka owlaad badan oo ka nishaad badan xagga adduunyada markii la yidhaahdo marka arrinta noocaasu inaysan ictibaar aysan lahaynin oon waxba laga soo qaadayn ayaa ilaahay ka warramaya oo adduunyadu sideedaba waxa weeye muuqaal adduunya inuusan waxba ahaynin ayaa ilaahay nooga warramaya hawadu haddana ay saas tahay inay waxaasi ay yihiin wax isintiraag oo lagu sabaansabaayo haddana waxaa weeye laftirkoodu ay dhibaato ay adduunyada ku hayaan ayaa ilaah nooga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala falaa tucjibka yowsan ku cajabgelinowdha ilaahay falaa tucjibkowdha ilaahay yowsan ku cajab gelinin amwaaluhum maaliyaalkoodowdha ilaahay iyo walaa ulaadum ulaadooda ilaahay rasuulkiisu wuxuu leeyahay ayadoo qof wabbana lagula khidaabaayo falaa tucjibka yuusan ku cajabgelin odh ilaahay amwaalhum maalyaalkooda ama falaa tucjibka yuusan ku cajabgelin amwaalhum maalyaalkooda maalkooda yuusan ku cajabgelin ilaah iyo walaa owlaadihum owlaadoodow ilaahay oo waxa weeye yaysan kula wanaagsanaanin nicmada aan ugu nimcaynayno maalka iyo owlaadda weeye falaa tucjibka yaysan ku cajabgelinow dha ilaahay amwaaluhum maalyaalkooda munaafiqiintu maalka ay haystaan iyo walaa owlaaduhum owlaadoodow ilaahay maxaa laga wadaa laa tastaxsin weeye nicamanaa ah, calayhim weeye fahuwa istidraajin innamaa in kaleeto maayana yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum an yucadibahum alla inuu ku cadaabo bimaa ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaalaa amwaasha iyo owlaadda filxayaati nolosha uu ku cadaabo addunyaa oo dhow watashaqa ay baxdana anfusuhum naftoodu walxaal hum ayagu kaafiruuna kuwa kufriye ay ilah wuxuu yihi subxaana watacaala maalkoodu iyo iyo awlaadoodu waxba yaysan ku cajabgelin inamaa in kaleeta yuriidu yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum alla inuu ku cadaabo bihaa amwaasa iyo owlaadda filxayaati nolosha addunyaa oo dhow cadaabkaanu muxuu noqonayaa marka waxaa la yidhi bimaa yalqawna fii jamcihaa min almasaqati weye wa fiiha min almasaa'ibi waxaa la yidhi maalka iyo awlaadda gaar ahaan maalka waxyaabaha jamcintiisa ama kulmintiisa ay kala kulmaayaan oo dhibaato ah iyo waxa weeye masaa'ibta ku dhacaysa ama owlaadda ama maalka ayaa waxay noqonaysaa cadaab ayay noqonaysaa cadaabudunyahay noqonaysaa maxaa yeele xoolaha dhibaato ay iska leeyihiin owlaaddu dhibaatay iska leeyihiin inkastay xagga xoolaha wax ay haystaan haddana waxaa weeye adduunyada dhibaataa ku sugan weye saasaa markaasaa la leeyahay marka waxay warkaasi wuxuu jawaab u noqonayaa haddii la dhihi lahay maalka iyo weradku waa suruurun fi dunya adduunyada waa farxade maxaa kaan leeyahay ayaa waxaa leeyahay mashaqada jamcintiisa ay kala kulmaayaan ayaa markaasaa dhibaato noqonaysa oo cadaab ku noqonaysa marka hadda maalka iyo owlaadda cadaabka ay noqonayaan waa markii la fiiriyaa layidhi saa horuur soo sheegnane waxyaabaha ka rasimaayo oo mashaqo ah weeye laakiin haddii su-aal la yidhaahdo arrinkan hadda oo waxaa weeye gaalada maalka iyo owlaadda ka qabsanaayo ayaga gooni kuma ahan gaalada munaafiqiin iyo qeyrkooda waxay yihiin ayaga gooni kuma ahan mu'minkana intaas waa kala kulmaya ee waa sidee waxaa la leeyahaa layidhi mu'minku isagu waxa uu rajaynayaa aakhiro ayuu rajaynayaa haddana wuxuu rajaynayaa aakhiro inuu raaxo helo haddana waxa weeye wuxuu rajaynayaa inuu nimcaysto oo waxa weeye mashaqada adduunyada uu la kulmaayo aakhiro waxaa weeye ilaahay nimco uu ugu bedelo marka maadaama mu'minku intaas uu helaayo waxaa la leeyahay asaga waxaa weeye mashaqaba uma ahan baa leeyihi laakiin munaafiqu sidaas maahan aakhirana waa lagu cadaabayaa adduunkana cadaabuu ku jira gaaloo dhanna waa sidaas weeye marka waxaa haysata mashaqa fi dunya walaakhira weeye mashaqo adduunye mid aakhiro ayaa isugu darsan ku kaas anninkase haddaan nahay muslimiin waxa weeye dhibaato ma qabno ilaahay mahadiisa adduunka intaan yar waxa weeye maaragtay wixii hadday mashaqo noqdaan dembi dhaafa ah ilaahay qofka ku siinayaa mu'minka aakhirana waxaa weeye sabow ayaa laga siinayaa haddana alla wuxuu dhahay watadhaqa ay baxdo anfusuhum naftoodu wal xaal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafiriin yihiin oo marka ilaahay aakhire uu adaaba ashadd alcadaab adduunkana cadaabay la kulmeen naftoodii gaalnimo hadday ku baxdane qiyaamo ilaahay ashad alcadaab wuu cadaabayaa wayaxlifuuna way dhaaranayaanow dha ilaahay billaahi alla ayay ku dhaaranayaan inahum ayagu la minkum idinka inay idinka mid yihiin ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wayaxlifuuna way dhaaranayaanowdh ilaahay munaafiqiinta bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan inahum ayagu la minkum idinka mu'miniinta inay idinka mid yihiin wal xaalmaahum aysan ahaynin minkum idinka kuwa idinka a walaakinahum ayagu ayuu dha ilaahay qoomun qoom weeye qoomkaasoo yafraquuna oo cabsanaayo ilaahi wuxuu yidhi subxaana watacaala munaafiqiintu waxay ku dhaaranayaan inay idinka mu'miniinta idinka mid yihiin wahayna ugu dhaaranayaan camalkoodii oo samaynayaan salaadii bay la dukanayaan jihaadkii bay la aadayaan dowrihii sakadii bay bixinayaan wixii mu'miniinta laga doonayo ayaa lagu arkayaa waxna uma tarayso hadda waxa weeye ictiqaadka ayaa ka xun markay sheeganayaan inay mu'miniinta ka mid yihiinne maalkooda iyo naftooda iyo awlaadooday ku ilaashanayaan markaas alla wuxuu dhahay waxay ku dhaaranayaan inay idinka idinka mid yihiin wal xaal maahum aysan ahaynowdha ilaahay minkum idinka kuwa idinka mida aysan ahayn idinka mid maahan dha ilaahay maxaa yeele mar hadiiba caqiidada lagu kala duwan yahay ayago kufaar ay yihiin dadkii muslimiinta ahayna ay muslimiin yihiin oo ictiqaadkii qalbiga lagu kala duwan yahay waxaa weeye isku mid maahan umadu markaas ah. waxaa la fiirinayaa qalbiga weeye maxaa rasuulkeenna calayhi salatu salaam wuxuu dhahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa walaakin yanduru ilaa quluubikum jirkiina iyo suuradihiina ilaahay fiirin maayo laakiin alla qalbigoo fiirinaya muraayadda ilaahay fiirsanaya qalbiga weeye walaakinahum ayagu ayuu dheh ilaahay qoomun qoom weeye qoonkaasoo yafraquuna oo cabsanaw ilaahay waa dad baqaado weeye in markaasi lagu falo sidii mushrikiinta oo kale kolkaasay dhaaranayaan say isu ilaaliyaan islaamka siday u necab yihiin hadday fursad ay ugaga cararaan amba ay maaragtay uga baxaan ay heli karaan sida fursadaas ay uga carari lahaayeen ayaa ilaahay nooga warramaya oo aysan ay necdiina dan ugaga lahayn alla wuxuu yidhi subxaana watacaala low gooriyey ay heli lahaayeen munaafiqiintowdha ilaahay malja'an makaanu migingal ow amase maqaaraatin gobadyaalo ay heli lahaayeen ow ambase muddaharan makaanu galow ay heli lahaayeen lawallow way jeeso lahaayeen ilowii taa la soo sheegay wal xaal hum ayaguna yajmaxuuna kuwa degdegaaya ihiinowdha ilaahay ilaahay buu leeyahy subxaana watacaala hadday awoodi lahaayeen inay cararaan oo idinka cararaan walow suu saril amkinaa layidhi waa khasiha makaanyaal midda ugu sar badan oo ugu liidataba allah ka dhige way sari lahaayeen maxaa yeela caro aad iyo aada ayay idiin qabaan weeye macnuhu waxaa weeye inkastoo idiin dhaaranayaan inay idinka mid yihiin been bay sheegaayaan maxaa yeele haddii ay helaan makaan ay magan galaan oy ku baxsadaan buuraha dushooda ama meelo qalcada ama jazaa'ir ama maaragtay godad ama fin munkhasilah arlada ku taala ama sabuuro waxaasoo dhan waxaa way habeehin lahayen waa ku baxsa lahayen wey lafaruu ilayaa wayu carari lahaayeen say islaamku u laakiin waxaa weeye taasaysan haysanin marka islaamku waxa uu ku yahay dana kugu kalifta weeye low gooryajiduuna ay heli lahaayeenowdh ilaahay malja'an makaanu migangalow dha ilaahay yalja'uuna ilayhi meel ay markaasi ay migan galaanoy ku dhuuntaan weeye ow amase maqaaraatin godadyaalo maqaaraadku waxa weeye karaadiib weeye sul oo munkhafid ahoo hoosay galaan weeye ow amase mid dafalan makaanu galow mawdacan yadkhuluuna weeye meel ay galaan oy ku baxsadaan meel kasta ahaateen ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala lawallo way u jeesta lahaayeen ilowkaa lasoo soo sheegay walxaal ayaguna yajmaxuuna kuwo degdeg ay yihiin marka waxaa weeye ka jamxal farasi weeye faraska si u degdego weeye jamciga waxaa layidhaha faraska markuu ordayey oo markaasi gurxamaayey ayaa la yidhaha sidii faras gurxamaayoo kalentood ayay u lahaayeen oo u carari lahaayeen yafraxuuna fii dukuulihi weeye waalinsiraafi cankum weeye israacan laa yariduhu shayin kalfaras iljamuux weeye way degdegi lahaayeen inay galaan wayna idinka gadoomi lahaayeen ayagoo degdegaaya degdeg waxaa weeye aan la celi karin oon laga hortegi karin intay irdaayan faras irdaayo kale iyagoo wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid ahw dha ilaahay man duul yelmizuka ku ceebaynaya sayidka maxamedka ahow fi sadaqaati fii qismi sadaqaati sadaqooyinka qaybintooda kugu ceebaynaya fain ucduu haddii laga siiyo minhaa sadaqadaas raduu way raadli noqonayaan way lam yucdow haddaan laga siinin minhaa sadaqadane idaa waktigaa sum ayagu yafkaduuna waa kuwa caruunaya ilaahay khayrla iyo ixtiraam darrada rasuulka calayhi salaatusalaam ay u qabaan ayaa ilaahay ka warramaya marka hadda ilaahay meeshaan wuxuu ku caddaynayaa xaalu bacdi almunaafiqiin weeye munaafiqiinta qaar ka mida xaalkooda ilaahay meeshaan ku caddaynaya wabilileyl misinkou dhahay lafdi waxaa weeye al bicayni wa wey isa oo wax lagu ishaaraydoo lagu xaqiraa weye alaa sabiili tanqiisa ilaysa qabdiga iyadaa markaasaa ka saacsinimo badan maxaa qabdigu al bicayni wa ayaa la yidhaha meeshaana waxaa loola jeedaa ceebayn oo qowl wax lagu ceebeeyo waxaa la sheegaa layidhi waxay ku soo degtay nin la dhihi jira abiljawaad oo munaafiq ahay macnihiisuna waxaa weeye jawaadku allafmu almutakabir weeye alkasiir alkalaam weeye alkasiir waxa weeye mid buuran oo kibir badan oo war badan oo gaaban weeye marka ninkaas wuxuu dhahay baa layidhi alaa tarawna ilaa saaxibukum yaqsimu sadaqaatikum calaa rucaa ilqanam wayas'amu annahu yacdilu sawarkii maysiinu dhahay ninkaan maxamed oo saaxiibkiina sadaqadiinna waxaa u qaybinayaa arijiryaal wuuna sheeganayaa inuu cadaalad samaynaayo munaafiqaasuu ahayd oo sidaas waxaa kalou ku soo degtaa la yidhaahdaa nin la dhihi jiray dulkhuwaysirata oo magaciisa la dhihi jira xarquus ibnu zuhayb la dhihi jiray waa aslu khawaarijninka oo nabiga calayhi salatsalaam inay soo baxayaan niman noocaasa oo bidca ah uu sheegay rasuulka calayhi salaatusalaam waayna soo baxeen ziminkii sayidina cali bnu abi daalib markii uu aqbalay taxkiimkii oo markaasi dagaalkii sayid mucaawiya isaga dhex yiilay markii waxaa weeye taxkiimka aan kitaabullaahi siina markay yidhaahdeen oo taxkiimka ogolaaday sayid cali ayay ku diideen markaasay ka baxeen daacadiisoo magaalo laydhaha xaruuro oo ciraaq ku taal ayay degeen meeshaasay markaasay madhabkooda iyo markaasi bidcadood ay ku xidin jireen taarikh dheer bay iska leeyihin hadda aanan ka gaari karayn marka ninkaas ayaa markaas waxaa la yidhaha aslu khawaarijoo nabigaa sheegay ah, oo markaasi ninkaasu markuu sidaas dhahay waxay aheedaa layidhah qaswada la yidhaha qaswatu xunayn xoolihii la qaybinaayey ayuu waxau dhahay sidaanu waa qaybou dhahay ina haadihi qismatun maa udila fiiha walaa uriida biha wajullah waxau dhahay qaybtaana waa qayb aan cadaalad lagu samayn ilaahay daraaddiisna loola jeedin qaybta nabigu calayhi salaatsalaam wuxuu qaysow saasu dheh maxaa yeele munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa ixtiraamka rasuulka calayhi salaatsalaam ayay ka dhinteen weeye marka ixtiraam darada nabiguna calayhi salaatsalaam waxay keentaa bidcanimay keentaa sida taariikho badan la weriyey oo dadka hadda arrimahaas asal ku ahay waxyaabo noocaas ay arrintaas ugaga timiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa weyneeyo sidii nabigu ilaahay uu ka dhigay in laga dhigaa la doonaya oo hadda martabatuluuhiya hadda in la gaarsiiyo ma banaano laakiin wixii nabigu calayhi wasalaam cadamahu iska leeyaho alla uu siiyey in la siiyaa laabud ah weeye cid kastoo muslima laga doonaya marka ninkaas ayaa maaragtay ku soo degtay baa la yidhaah marse haddase hase yeeshee waa isticaam weye wa minhum waxaa kamida mida munaafiqiintowdha ilaahay man duulyelmintuka ku ceebaynaya fi sadaqaati mulaqisuu qadar fii qismin sadaqaati sadaqooyinka qaybintooda kugu ceebaynaya rasuulka calayhi salaatusalaam uu ku ceebaynaya ah. fa in ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqada wax laga siiyo raduu way raadi noqonayaan oo ayagu markay wax waayaan marka ay hadlaayaan saas weeye munaafiqiinta caadadaa waxay tahay markay wax helaan oy adduunyo helaanna raalligooda weeye markuu adduunyada ay waayaanna way qayliyaan ilaan iimaankaa ma lahoo waxay ku xiran yihiin filimkaas ay cunaayeen ay caabudaan oo waa kuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tacisa cabdu diinaari wadirhami in ucdiya ralliya way lam yucda lam yuxda yaa hoogow dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam diinaarka midka addoonka u ah diinaarka filimka dahabkaa iyo dirhamkoo tulada haddii la siiyo waa raalli noqonaya raalligiisa weeye haddaan la siinne waxa weye waa caroonayaa oo raalli noqon maayo marka aayadaa saasa maxaa yeele ayaga adduunyadaanay rumaysan yihiin aakhira ma rumaysan adduunya markaa day jirto raalli laga sugi maayo maxaa yeele inay ilaahay daraadiisa u sabraan oy aakhiradooda fiiriyaan munaafiqiinta lagama sugaayo nidaamkooda nidaamu dunya weeye adduunyadan kaliya ayaa dadaalkooda saaran yahay marka qoladaas ayuu kamid ahay weye marka muraadka meeshaan sadaqada looga jeeda waa zakadaa layidhi ama waa qaniimooyinkaa layidhi amase haddii layska caam yeelaaba kasii fiicanaa layidhi fain ucduu haddii laga siiyo minhaa sadaqadaasow dha ilaahay wax laga siiyo raduu way raali noqonayaan waylam yucdow haddaan laga siinin minhaa sadaqadaasna idaa waktigaatum ayagu yastaduuna waa kuwa aruunaw dha ilaahay walow goorow dha ilaahay annahum ayagu ralluu ay raali noqon lahaayeen maakii aataahumullaahu alla uu siiyey wa rasuulu ilaahi rasuulkiisuna uu siiyey waqaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kaafigaynu allaahu alla weeye sayu'tiina allaahu alla waana siinayaa min fadlihi fadligiisa ayuuna siinayaa warasuulu ilaahi rasuulkiisuna waana siinayaa inna annaguna ilallaahi ilahi xaggiisa raaqibuuna kuwa jeelina ayaan nahay lakaana khayran lahum saas ayaa khayr xaalada ilaah marka waxyaabaha laga doonaayey oo inay mowqifka ay ka dhigtaan laga rabay asayna yeelina ilaah inooga warramayaa walow goorowdha ilaahay annahum ayagu ralluu ay raali ahaa lahaayeen maa kii aataahumullahu alla uu siiye ay raalli ku noqo lahaayeen iyo warasuul rasuulkiisa ilaah waxau ku siy inaad raalli ku noqotaa lahaba adduunyada maxaayaele qofku markaasoo mu'min uu yahay dhaba uu yahay madiine iyo qolkeeda wixii laga siiyo oo waqaalu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kaafidowna allaahu alla weye ilaahay ay kala saara lahaayeen sayu'tiina allaahu alla waana sii doonaa min fadlihi fadligiisou naga sii doonaa warasuulihi ilaah rasuulkiisana waana sii doonaa qaniimo kala imaa doonta kolkaasaa waxaan ka heli doonaa wax annaga nagu filan oona na kaafi ayaanu keeni doonaa inaa annagu waan ilallaahi xaggiisa raaqibuuna kuwa jeelina ayaan nahay oo ilaahay waxaanu ka jelowjerinaynaa oonu ka dhamcaynaa inuuna deeqo waawilow ayaa maxduufa lakaana khayra lahum taasa waa khayru ahaanooday saasaa markaasaa laga wadaa marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa hadday dhihi lahaayeen sayu'tiina allaahu min fadlihi wa rasuulihi dheh ilaah rasuulkiisa ayaa sii doono qaniimo keento ayuu wax naga sii doonaa marka hadda waxdhahan ilaahay loo nisbaynaayo waa xaqiiqo weyeta oo ilaahay waxsiinta xaqiiqa ayuu ku yahay rasuulka calayhi salaatsalaam siinta loo nisbaynayo iyaduna waa majaasiyaa lyidhi waxaa meesha ku sugan baa layidhi marka wixii rasuulka oo fara calayhi salaatu wasalaam inamaa huwa calaa dabqi maa amara allaahu bihi weli wuxuu ku dabaqan yahay wixii ilaahay subxaana watacaala u amray saasay noqonaysaa marka sharciga rasuulka calayhi salaatsalaam uu bixiyo amase uu ficil iyo qowl u yidhaahdo waa wax min allahi ka yimiday maxaa yeel ilahay wuxuu dhahay wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyuu ahaa ilaahay laftiisu waa xaqiiqo weye makhluuqana tiisu waa majaasi weye maxaa yeele wax walba waxay ku socdaan majaas iyo xaqiiqo ayay ku socdaan xaqiiqatan ilahay yaa wax bixiya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagana diintiisa waa mid maaragtay eyguna majaasiya weye waana wax ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimid inaa anagu ilallaahi ilah xaggiisa raadibuuna kuwa gerinaayaan in ilaahay subxaana watacaala uuna deero taasaa khayr badnaada ma fiisan yihin inamaa in kaleeto maaina ayuu dha ilaahu asadaqaatu sadaqooyin meeshan sakada loola jeedaa meeshan wax kale ma lilfuqaraai fuqaradii u sugnaatay dha ilaahay iyo walmasaakiini masaakiinti iyo walcaamiliina kuwa camal falaya calayhaa sadaqada soo aruurinaayey oo xisaabaaye oo qaydinaayey iyo wlmucallafati kuwii la dumaaya quluubuhum laaftooda say u islaamaan iyo wafi riqaabi wafii faki riqaabi oo rafakinta kuu aaday oo addoommokii la kitaabeeye iyo walqaalimiina kuwii deynaaday iyo wafii sabiililaahi ilaahay jidkiisa kuu aadoo jihaadka u oo aan shay aan lahayn aqniibo ha ahaadaane iyo wafii sabiili jidka inankiisa fariidatan fariilo weeyo min allah ilay xaggiisa ka ahatay wallahu alana xaliimun alle ku leeyo khalqigiisa xakiimun alle foorsan uu hawsan caynaayo marka aayaddaas waxaan ku bayaani doonaa casharkeenna dambe macalfiqigeeda casharkeenna intaas ayuu ku ogyahay wallaahu subxaana watacaala alam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu